بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala baabu اlqadaءi cala algaa'ib wuxuu baab yahay xukunka la xukumaya qofka maqan alqadaa'u cala algaa'ib qofka maqan marka la xukumayo haa'ibka waxaa looga jeedaa mid beledkii ka maqan magaaladii aw can ilmajlis ama golihii xukun ka dhacayay ayaa looga jeedaa wa tawaara oo markaa isqariyey oo dhuuntay aw tacazasa ama isweynaysiiyey maca maa yudkaru macahu iyo wax lala sheegi doono dacwada lagu hobayey qofka haa'ibka ah laba mid bay ka soo fulaysaa saaxib alxaq qofkii xaq iska lahaa ama wakiilkiisa mualif wuxuu ku bilaabay markay ka soo fulayso dacwadaasi saaxib alxaq huwa qadaagaas qofka maqan la xukumayo jaa'isun mid bannaan weeye in kaana hadday jirto bayinatun markhaati uu leeyahay mudacigu oo wadaca uu sheegto almudaci kii wax sheeganayey juxuudahu juxuuda alxaqi almudaca bihi xaqii la sheeganayay inuu dafirsan yahay qofkan haa'ibka ah fain qaala hadduu dhaho huwa kaa maqani muqirun waabuu qirsan yahay xaqaygii lam tusmac la dhegaysan maaya bayinatuhu markhaatigiisa wain alaqa hadduu iska idlaaqa dacwadii oo iqraar iyo inkaar toona uusan sheegin falasaxu muctamad waxaa weeye annahaa bayinadiisa tusmacu in la dhegaysanayo walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yalzamu alqaadiya qaadigii inuusan ku waajibaynin nasbu musakharin mid waxa weeye looyara ama garyaqaan ah inuu u sameeyo kii maqnaa musakharkaasoo yunkiru ka inkiraya cala alghaa'ibi kan maqan xaggiisa ka inkiraya wixii lagu sheegtay wuxuu ku yidhi alqadaa cala alghaa'ib in la xukumo qof maqan waa shay bannaanoo jaa'is ah markii shuruuddiisa soo socota la helo ama shardiga iman doona taana waxaa daliil ah adilada yani ku soo aroortay waa adilo caam ah. sidoo kale sayd cumar radi allahu tacaala ayaa wuxuu yidhi man kaana lahu cala alasfaci maalun falyatina hadan qofkii ninka layidhaahdo asfac ku xoolo beri noo yimaado fa innaa baa'icuu maalihi wa qaasimuuhu bayna ghuramaa'ihi wa kaana haa'iba yacnii xoolihiisa berri iibin doonnaa oon dadkii diinta ku u qaybin doonnaa ninkaa asfac layidhahdana wuuma maqnaa markuu xukunkaa uu ridayey sayid cumar radi allahu tacaala canh kale nabig alai sl wuxuu ku yidhi hinda zawjatu abi sufyaan khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf xoolaha abu sufyaan waxaad ka qaadataa wax kugu filan adiga iyo caruurtaadaba wanaag ku qaado waa markay uga cabatee nabiga calayhi sala inuu nin shaxiixa ah oo waxa weeye siinaynin wax ku filan nafaqada ay oga cabatay buu nabigu saa marka culimmada qaar baa waxay dhaheen waa qadaa xukunka nabigu alayh uu yidhi khudii maa yakfiik waa qadaa nabigu uu ku xukumay zawjkeedii hadduu fatwo ahaan lahaa sidaa muuna u dhigeen wuxuu dhihi lahaa waxaa kuu bannaan inaad qaadato ama dhib male inaad qaadato iyo wixii la halmaada ee muuse dheheen qaado muftigu waxma gooye dheheen lakiin culamada qaar ba waxay leeyihin maya waa fatwa fatwa weeyaan walidaalik looma baahan in la dhaariyo dhaar iyo waxba meesha maysan soo gelin shuruuddii alqada cala alghaayib lama helin bay dheheen waayahay marka alqada cala alghaayib waa shay jaa'is oo bannaan laakiin shardigeedu waa maxay waxa weeye in qofkan eh, mudaciga uu haysto markhaati markhaati waa inuu haystaa hadduu doono markhaatigaasi ahaado hal shaahid iyo dhaartiisuu ku kabayo oo wixii lagu xukumo shaahidun wayamiin waa xoolihii waaya maxaa yeelay maqsuudku waxa weyaan xaqa in la sugo xaqana saddex midunbaa lagu sugaa qiraal iyo yemiin marduuda dhaar la soo celiyey iyo markhaati labadaa hore ee qiraalkii iyo yemiin marduuda suuragal ma aha maxaa yeelay qofkiibaaba maqanba wax lagu sheeganayey marka bayinadii qofkii mudaciga ahaa ayaa meesha taala taasa marka lagu xukumaya hardiga kuwaad hadda waa ina bayine ay jirto oo ninkan mudaciga bayine u haysto waxaan uu sheeganayo kaa maqan ku sheeganayo shardiga labaadna waa inuu sheegtaa kaa maqani inuu dafirsan yahay xaqiisii waaya haddii haddaba uu dhaho wuu qirsan yahay xaqa aan ku sheeganayo marka markhaatigiisa la dhegaysan maayo maxaa yeelay dacwada laguma oogo qof wax qirsan dawo laguma oogaba qofkii wuu ku qirsan yahay maxaa dawo ugu oogeysaa haddii laakiin eh, uu iska ilaaqa dacwadii oo uusan sheegin qofkan inuu u qirsan yahay inuu inkirsan yahay labadaa midna uusan sheegin sida muctamadka ayadna eh, marhaatigiisa markaa waa la dhegaysanaya huwa alqada cala alhaayib jaa'izu mid bannaan weeye in kaana hadday jirto bayinatun markhaati wadaca uu sheegto almuddaci kii sheeganayey ka maqan wax ku sheeganaya juxuudahu juxuuda alxaqi almudaca bihi xaqaa uu ku sheeganaya inuu inkirsan yahay kaa maqani fain qaala hadduu dhaho huwa qaa'ibkaasi muqirun wuu qirsan yahay xaqayga lam tusmacla dhegaysan maaya bayinatu markhaatigiisa wain alaqa hadduu iska ilaaqo qofkii wax sheeganayey oo uusan sheegin qiraal iyo inkaar toona falasaxu muctamad waxa weeye annahaa bayinadii tusmacu in la dhegaysanayo walasaxu muctamad waxa annahu shaaniga laa yalzamu alqaadiya qaadiga inaysan waajib ku ahayn nasbu musakharin mid waxa weeye looyar ama garyaqaana inuu ii sameeyo kaa maqan oo yunkiru ka inkiraya cala alghaa'ibi kii maqnaa xaggiisa haddii qaadigu uu rabo wuu u samayn karaa looyar ninkaa maqan difaaca hadduu doonana u samayn maayo marka waajibkumaa qaadigu inuu u sameeyo nin difaaca ninkaa maqan oo waxaa lagu sheeganaya ka inkira sababtoo ah waxaaba dhici kartaba kaa maqani in uu qirsan yahay xaqan lagu sheeganayo oo markaa inkaarka ninkan eh, musakharka ah eh, waxa weeye garyaqaanka inuu noqdo been ku sheegaya arrinkaas waayahay saas waajib maaha in loo sameeyo eh, looyar wayajibu waxaa waajib ah oo qadiiku waajib ah an yuxallifahu inuu dhaariyo mudacigii bacda albayinati bacda iqaamati اlbayinati markhaatigii markuu keenay kadib oo muxuu ku dhaaranayaa ana alxaqa soo saas maaha annabu idin qora miya ina alxaqa ah. anna baa sax anna alxaqa xaqigu haabitun inuu ku sugan yahay fii dimmatihi qofkaa wax ku sheeganaya dimmadiisa qoortiisu inuu xaqii weli ku sugan yahay waqiila waxaa la yidhi maya yustaxabu waa la sunneeyaa dhaartaas la dhaarinayo qofkan mudaciga ah wayajriyaani labadan qol waxay ku dareerayaan fii dacwa sheegasho lagu sheeganayo calaa sabiyin ilmo ilmo yar aw majnuunin ama mid waalan wuxuu ku yidhi e, qaadiga waxaa looga baahan yahay oo waajib ku ah markii ninkan muddaciga uu la yimaado markhaatigii inuu dhaariyo dhaarta waxaa la lahaa yamiinu listidhaar dhaartii hubsashada ayaa la yidhaahdaa marka muxuu ku dhaarinayaa ninkan muddaciga ah in xaqii uu ninkaa ku lahaa weli dimadiisuu ku sugan yahay oo uusan bixinnin oo uusan ka cafinnin oo qof kale uusan ugu wareejinnin oo xaqii weli uu ku leeyahay oo waajib ku tahay inuu bixiyo taasu waxa weeye ku xoojinayaa markhaatigii maadaama qofkii uu maqan yahay qofkii isdifaaci lahaa meesha uusan joogin ee qof maqan waxa weye dacwo lagu ogayo waxaa la rabaa in qofka ixtiyaad loo sameeyo oo dhaarta lagu xoojiyo hadduu joogi lahaa dhaarta looma baahdeen ogow mar hadduu meesha markhaati joogo dhaar looma baahdeen laakiin dhaarta maadaama qofkii la xukumaya uu maqan yahay ayaan u baahannay si aan u hubinno qofkan waxaanuu ku sheeganaya inuu weli uu ku leeyahay waxaa laga yaaba qofkaa inuu dhihi lahaa igu lahaa eh, xaqan laakiin iga cafiyey ama waan bixiyey marka waa inuu hee waa inuu eh, ku xoojiyaa dhaartan oo dhahaa waxaad ku dhaarataa xaqi inaad weli ku leedahay oodan ka cafinin oo waxa weeye uusan iska bixinin oo usan qof kale kugu wareejin ila akhiri qiil baa wuxuu leeyahay dhaarintani la dhaarinaya muddaciga waajib mehe waa sunno waaya labadan qowl haddaba qowlkan dhahaya dhaarintaasi waa waajib iyo qowlkan dhahaya waa mustaxab waxay ku soconayaan labada qowl sheegashada lagu sheeganaya ilmo yar iyo qof waalan haddii wax lagu sheegto ilmo yar ama qof waalan maadaama aysan mukalaf ahayn qofkii muddaciga ahaa bayinana waa laga rabaa yemiinulistidhaarna wuu dhaaranayaa waaya maxaa isma difaaci karaan kuwani ama qof dhinta hadduu ku sheeganayo oo dhaxlo uusan lahayn qof dhaxle ahoo dee meeshiisa gelaya hadduusan jirin waaya haddii ilmaha yarka ah qof waxa weeye naa'ibkaa uu jiro ama kaa waala naa'ib uu leeyahay weligiisi uu taagan yahay markaa yamiin istidhaar looma baahnayo wuxuu idhi wayajib waxaa waajib an yuxalifahu qaadiga inuu dhaariyo mudacigii bacda albeyinati markhaatiga kadib ana alxaqa xaqii haabitun inuu ku sugan yahay fii dimatihi kaa maqan dimadiisa waqiila waxaa la yidhi yustaxab waa la sunneeyaa inuu dhaariyo wayajriyaan labada qowl waxay ku soconayaan ii dacwa sheegasho lagu sheeganaya calaa sabiili mayr aw majruuna mid waalan walow idaca hadduu sheegto wakiilun wakiil hadduu ku sheegto calaa haa'ibin mid maqan hadduu wax ku sheegto falaa taxliifa dhaarin ma jirto waaya haddii ninkii maqnaa uu wakiilka mudaciga wax ku sheeganayo mudacigii wuxuu soo wakiishanin waxaa weeye khusuumadii u gala oo ninkaa maqan xaqii uu ku lahaa waxa weye ku caddeeyay maxkamadda horteeda marka ayada ah la dhaarin maayo wakiilkii yamiin istidhaarkan haddaan soo sheegaynay la dhaarin maayo wakiilka bayinada uu wakiilku keenay unba wax lagu xukumayaa xoolihiina waa la siinaya uu sheegtay maxaa yeelay wakiilku ma dhaarto yamiin alistidhaar sinaba kuma dhaaran karo sababtoo ah dhaarta qofka naftiisa unbuu u dhaaran karaa oo xaq oo ugu sugi karaayo xaq qof kale dhaartiisa kuma sugi karo wakiilku xoolahaas kama leh xaqiisii ma ah xaq qof kale marka dhaartiisu xaqaa ku sugnaan maayo wax macnoo dhaartiisa noo soo kordhinayso ma jirto walow iddacaa hadduu sheegto wakiilun wakiil qof maqan wakiil ah haddii uu sheegto xaq uu ku sheego calaa haa'ibin mid maqan uu xaqaa ku sheegto falaa taxliifa dhaarin ma la dhaarinayo wakiilkii dhaar laguma leh walow xadara haduu joogo walow xadara hadduu joogo almuddaca calayhi kii wax lagu sheeganaya hadduu goobjoog yahay oo waqaala uu dhaho liwakiililmuddaci kii sheeganayey wax ku sheeganayay wakiilkiisuu ku dhaho abraani wi i cafiyey muwakiluka ka soo diray ee wakiilka u tahay umira waxaa la farayaa kaa waxa weeye muddaca ah bitasliimi inuu xaqii ku wareejiyo qofkan wakiilka ah haddii muddaca calihii uu joogaba maxkamaddii uu taagan yahay ninkan wakiilka ahana uu xaq u sheegto wakiilulmuddaci dabeetana muddaca calihgii wuxuu yidhi xaqan aad sheeganayso wakiilkaaga aad ka sheegayso muwakilkaaga aad ka sheegayso muwakilkiibaa iga cafiyey buui abra'anii ninkii ku soo wakiishay ayaa hore iga cafiyey xaqan aad sheegayso eh, marka waxaa la farayaa inuu xaqii uu ku wareejiyo ninkan wakiilka ah waaya lana sugi mahayo ilaa intuu ka imaanayo muwakilkii maqnaa waaya sababtoo ah mar haddii xujadii ay ku oogantay ninkan in xaqan lagu leeyahay oo bayinadii la keenay dee waan bixiyey waxbaa u sheegi mayso xataa hadduu joogi lahaa muwakilkii waxba uma tarin hadalkaas waxba uma tarin marba haddii marhaati lagu oga in aqa lagu leeyahay waa inuu iska bixiya diaacanu isdiaacu leeyahay abra'ani wakilu ninkii eh, kusoo wakiishay ayaabay cafiyey wax macnuhu samaynaya ma jiro haddii markaa eh, uu ninkii muwakilkaa uu yimaado ninkana uu caddayn u keenay inuu cafiyey taas waa la dhegaysanaya oo markaa wixii uu bixiyey dib baa loogu soo celinaya walow xadara hadduu soo xaadir oo hadduu joogo almuddaca caleyh kii wax lagu sheeganaya wa uu ku dhaho liwakiili lmuddaci kii wax ku sheeganaya wakiilkiisii abra'anii waxaa i cafiya muwakila kii kusoo wakiishae diray umira waxaa la farayaa kaa muddaca calayhiga ah bitasliimi xaqi inuu iska dhiibo waidaa habata hadduu ku sugnaado qaadi agtiisa maalun xoolo calaa haa'ibin mid maqan dushii uu ku sugnaado walxaal lahu kaa maqanna uu leeyahay maalun xoolo uu beledkii ku qadaahu xaakimkii wuu ka bixinayaa xoolihii minhu maalkaas wailaa haddii kale oo beledka wax xoola uusan ku lahayn kaa maqani fandur eeg in sa'ala hadii uu codsado almudaci kii wax sheeganayey inhaa alxaali in arinka la gaadhsiiyo ilaa qaadi beledi alghaa'ib kan maqan beledka uu joogo qaadigiisa ajaabahu qaadigai arrinkaa wuu ka dhegaysanayaa uu us oo fa yunhi wuxuu gaadhsiinayaa samaaca bayinatin markhaati dhegaysigeed ayuu gaadhsiinayaa qaadigii kale liyaxkuma suu qaadiga kale ugu xukumo biha bayinada uma dabeetana yastawfii wuu bixinayaa almaala xoolihii xoolihii ninkan waxa weeye mudaciga siinaya aw amase yunhii wuxuu gaadhsiinayaa qaadigaa maqan xukman xukun buu gaadhsiinayaa liyastawfii si asagu xoolihii u oofsado ninkan ugu wareejiya muddaciga ah walinhaau gaadhsiintu haddaan kuu sheego waxaa weeye an yushhida inuu markhaati geliyo cadlayni laba ninoo cadaaladu saaxiiba bidaalika arinkaas oo ah bayinada dhegaysigeeda wayustaxabu waxaa la sunneeyaa kitaabun qoraal in la sameeyo bihi ay bilinhaai waxa weye gaadhsiintaas in qoraal lagu qoro ayaa fiican yadkuru qaadigu ku sheegayo fiihi kitaabka ama qoraalka dhexdiisa maa yatamayazu wuxuu ku soocmayo bihi maaga almaxkuumu calayh kii wax lagu xukumay wayakhtimuhu dabeetana uu shaambadeeyo wayashhadaani labada markhaatigaa way ka markhaati kacayaan calayhi calaa maa sadara wixii qaadiga ka soo fulay ayay ka markhaati kacayaan in ankara hadduu inkiro qofkii waxa weeye khasmiga ahaa ee qaadiga loo keenay ee xaqa lagu sheeganaya wuxuu ku yidhi haddii qaadigii uu ninkii maqnaa xaqii uu ku xukumo isla markaa ninkaa maqan uu xoolo ku leeyahay beledkaa qaadigu uu joogo qaadigii xaqii uu xukumay xoolahaasuu ka bixinaya maxaa yl waa ku waajibay oy suuroobi weyday in meel kale laga bixiya markaa xoolihiisaa beledka jooga unbaa laga bixinaya haddii laakiin beledka qaadigu uu joogo wax xoola uusan ku ninkan waxa weeye mudda wax lagu sheeganayo waan eegaynaa markaas haddii ninkan muddaciga ah ee xaqa sheeganaya uu ka dalbado qaadigii inuu arintii uu gudbiyo oo uu gaadhsiiyo qaadiga ninkaa maqan beledkiisa garsoorka ka ah ama garsooraha ka ah arrinkaa wuu oo arrinku gaarsiinaya waa maxay inuu bayinadii dhegaystay markhaatigii inuu dhegaystay oo ama xukum uu ka codsaday inuu gaarsiiyo xukum ama bayino markaa uu gaarsiinayaa qaadigaa kale ayuu u qorayaa warqad uu ku caddaynaya arrinkaas marka wuxuu gaarsiinayaa in uu markhaatigii uu dhegaystay oo waxa weeye looga baahan yahay qaadigaas inuu markhaatigaas ku xukumo isla markaana xoolihii uu oga oofsado uma yastawfi ilmaal kadibna xoolihiibuu ka oofinaya oo ka qaadaya waxa weeye xoolihiisii beledkaas u yaalay ayuu qaadigaa kale waxa weye ka bixinaya xaqii ama wuxuu gaarsiinaya xukum haddii markhaati uusan gaarsiinin oo xukum gaarsiina u heli karaa u dha anu waan xukumay dacwadiina waan dhegaystay markhaatigiina waan dhegaystay arrinkiina waan xukumay ayuha alqaadi qaadigaa kale saa kula khitaabo si asagu xoolahun shaqadiisa noqoto inuu xoolahun fuliyo oo maxkamaddaas waxay soo xukuntay uu fuliyo un bas ah fulin ay noqoto oo ninkan xolihii beledkan u yaalo ka qaado oo muddacigu ku wareejiy intaa kliya qabto asagu inhaagan aan soo sheegayna macnihiisu waxaa weeye in qaadigu laba nin oo cadlayn ah uu markhaati geliyo arrinka aan soo sheegnay oo ah inuu markhaatigii uu dhegaysta keliya ama xukumkii inuu riday eh, in xaqaa ninkaa lagu wareejiyo inuu laba markhaati ah uu sameeyo cadlayn ah waxaa kaloo sunno ah inuu labada markhaati ku daro qoraal uu ku sheegayo ninkan wax lagu xukumay wuxuu kaga duwan yahay dadka uu kaga soocan yahay oo ku sheegay magaciisa iyo sifadiisa iyo qabiilkiisa iyo waxa lagu garan karo si eh, ninka wax lagu xukumay muddaca calayhiga weyaan maxkum calayhiga waxa weya muddaca calayhiga kii wax lagu sheegani weyaan kaa inuu sheegay sifaadkiisi si uu qaadigu dad kale ooga saaro uusan ku khaldin qof kale markhaatiyaasha magacyadoodana wuu sheegaya iyo taarikhda xukunku dhacay kadibna kitaabkii ama qoraalkii wuxuu u khatmi wuu shaambadaynayaa si kitaabkaas looga ilaaliyo taxriif iyo in wax laga bedelo wuxuu idhi wayashhadaani labada nin ee cadlaynka ah way ka markhaati kacayaan calayhi ee calaa sadara min alqaadi qaadigii wixii ka soo fulay fain qaala hadduu dhaho kii in ankara hadduu inkiro kii khasmiga ahaa wax lagu sheeganaya hadduu inkiro way kaga markhaati kacayaan waxa qaadigan u xukumay qaadiga ka soo fulay ee ah ayay kaga marhaati kacayaan fain qaala hadduu dhaho kii wax lagu sheegay lastu miihi almusama kii lagu magacaabay fi kitaabi qoraalkan maba ihiba udia lagu rumaynaya biyamiini dhaartiisa wa cala lmudaci kii wax sheeganaya waxaa looga baahan yahay bayinatun markhaati ama caddayn bianna hada almaktuuba kan qoran inuu yahay ismuhu magiciisa kan waxa weeye wax ku sheeganayo wanasabuhu iyo abtirkiisi fain aqaamahaa haddii uu dacwadii uu oogo iyo bayinadii fain aqaama hadduu bayinadii uu keeno oo faqaala uu dhaho kii uu wax ku sheeganayey lastu miihi almaxkuuma calayhi kii la xukumay miihi faqaala uu dhaho kii waxa weeye lazimahu lxukm xukumka ku laazimaya marka ayada xukumkii uu ku laazimaya in lam yakun hadduusan ahayn hunaaka halkaas mushaarikun mid la wadaaga lahu asaga fi lismi magacii wa sifaatihi tilmaamihii wain kaana hadduu yahay hadduu jiro in kaana hadduu jira dheh kaanadu halka waa taame mid mushtaarikoo magacii iyo sifaadkiiba la wadaaga hadduu jiro uxdira kaasaa la keenaya fain ictarafa hadduu qiro bilxaqi xaqii uliba waa laga dalbanaya asaga inuu xaqii bixiyo wa tulikal awal kii horena waa la iska daynaya wailaa kale oo waxa weeye kan mushaariga ah ee sifaadka la wadaaga hadduusan qirin xaqii bacaa qaadigii markaa wuxuu u dirayaa ila alqaadi qaadigii buu u diraya alkaatibi ee qoray qoraalkan soo dhiibay ayuu u qorayaa liyaluba si oga dalbado min ashuhuudi markhaatiyaashii ziyaadata sifatin tilmaan inay soo kordhiyaan tumayizuhu ninkan wax lagu markhaati kacayo ka soocaysa dadka kale wayaktubahaa uu dib u soo qoro qoraalkii aaniyan mar labaad waaya wuxuu ku yidhi inhaagii markuu sameeyey qaadigii beledka xukun ka dhacay ee uu gaadhsiiyo qaadigii kale ee waxa weye beledka kale joogay waa beledkii ninkii aa'ibkaa ah uu joogay ee lagu xukumay xaqa haddii uu ninkii waxa wey wa lagu sheeganaya uu dafiro xaqi uu dhaho aniga xaq liguma leh wuxuu ninkaa igu sheeganaya ee maxkamaddu ay xukuntana wax ka jira ma jiro wuxuu ninkaa igu leeyahay ma jiro hadduu dhaho labada nin ee cadlaynka ah ee waxa wey qaadigii uu markhaati oga dhigay inhaagii warqadda uu qoray uu markhaati oga dhigay ayaa kaga markhaati kacaya ninkan oo waxa weeye inay maxkamaddu sidaa ku xukuntay markhaatiyaal loo sameeyey cuduul ah marka xaqan in lagu leeyahay hadduu haddaba uu dhaho ninkii mashhuud calayhiga ahaa ee laga markhaati kacay xaqa ninkan lagu sheegay qoraalka maba ihiba ninka qoraalka qoran maba ihiba ninkii waa igu khaladeen marka waa la dhaarinaya dhaartiisa lagu rumaynaya inuusan ahayn ninkii waxa weye warqadda lagu xusay maxaa yaele asagaa naftiisa xoogaal u ah marka ayada waxaa looga baahanya ninkii wax sheeganayey inuu markhaati u keeno ninka warqadda ku qora inuu yahay ninkan laftirkiisa magiciisa iyo abtirkiisaba inuu asagii yahay waa inuu caddayn iyo markhaati u keenaa haddii caddayn iyo markhaati arrinkii uu keeno oo markhaati caddaynaya ninkan laftirkiisa inuu yahay ninka waxaa weye warqadda ku qoran ee magiciisii iyo abtirkiisiba inuu asaga yahay hadduu markhaati u keeno dabeetana u dhaho kii waxaa weeye uu arrinkaa ku caddeeyey war ninkii xukun ku dhacay maba ihiba maba ihiba ninka xukun ku dhacay ma ihi ninka warqadda lagu xusay waan ahay laakiin ninka xukun ku dhacay ma ihi hadduu dhaho taa laga yeeli maaya xukunku ku laazimayaa xukunkii wuu ku waajibayaa maxaa caddayn baa loo keenaya markan inuu asagii yahay hadalkiisa marka uu sii sheeg sheeganaya wax lagana yeeli maayo waaya laakiin marka xukun ku laazima maa markee waa hadduusan jirin qof kale oo magaca iyo sifaadka la wadaaga magaca iyo sifaadka warqadda ku xusan qof kale oo la wadaaga haddii magaalada uusan joogin weeye haddii laakiin qof kale oo magacii iyo sifaadkii la wadaaga uu magaaladii joogo qofkaa kalea la keenayaa bilow waxa wey lagu khaldamay asagii qofkaa kale ayaa la keenayaa haddii uu qofkaa kale uu qiro xaqii asagaa laga dalbanaya xaqii inuu iska bixiyo kii horena waa la iska cafinaya waa la daynaya maxayna waa lagu khaldamay waxaa soo caddaatay in lagu khaldamay haddii laakiin kan dambe uusan qirin kan dambe ee sifaadkii iyo magacii la wadaaga hadduusan qirin xaqii uu dhaho waa ligu khaldamay miihi ninkaas beri baan ka ah dacwadan qaadigii markaas waxa uu u qorayaa qaadigii hore ee warqadda soo diray inuu xukumay kiiskaas wuxuuna ka codsanayaa in uu markhaatiyaashii ka dalbo inay soo kordhiyaan tilmaan uu kaga soocan yahay ninkaa muddaa calayhiga ah dadka la midka ah tilmaan soo kordhi bul tilmaantii sifaadkiisa soo siyaadi oo soo biiri si maarata aan khaldin qof kale mar kalena warqad labaad soo qor buu leeyahay ku caddaynayso waaya walow xadara haddii uu joogo qaadii baladi alghaa'ib walow xadara hadduu yimaado dheh qaadii baladi alghaa'ib kii maqnaa qaadigii waxa weeye garsoorka ka ahaa ama garsooraha ka ahaa beledkiisa hadduu yimaado bibaled alxaakimi xaakimkii dacwada xukumay markii hore beledkiisii hadduu yimaado oo qaadigii kale uu yimaado oo fashaafahu afku kagala hadlo bixukmihi xukumkii uu ku xukumay kii maqnaa fa fii imdaa'ihi in fuliyo ida dacaahu idaa caada hadduu laabto inuu fuliyo arrinkaas ilaa wilaayati wilaayadiisa u khilaafu waxaa ku jira khilaafu alqadaa'i bicilmihi ogaanshihiisa qaadiga inuu xukumo khilaafkii ku jiray wuxuu ku labaad ee warqadda loo qorayey hadduu asagoo laftirkiisaba yimaado qaadigii hore ee xukunka riday beledkiisii hadduu ugu yimaado oo dabeetana qaadigan uu yimid uu kula hadlo xukunkii oo afka oga sheego dhaho war kiis waxaa jira noocaasoo liii keenay nin beledkaaga jooga wax lagu sheegtay markhaatigiina waan dhegaystay xukunkiina waan riday waxaan kaa doonayaa inaad fuliso arrinkaas oo ninkaa waxaa weye xaqa lagu leeyahay aad ka soo saarto ma fulinaya qaadigan markii uu wilaayadiisi ku laabto halkii uu maamulayay degmadiisii markuu tago qadaagan qaadigan uu xukumay miyuu fulinaya had afka oga sheegay markhaati muuni u samayn saa ma ku fulinaya waxaa ku sugan buu ihi khilaafkii ku sugnaa qaadigu ma xukumi karaa ogaanshihiisa wax ma ku xukumi karaa mise kuma xukumi karaa laba qowl baa ku jiray qowlka muctamadka wuxuu ahaa inuu cilmigiisa qaadiga wa ku ukumi karo ogaanshihiisa inu wa ku xukumi karo tanna waa sidoo kale tanna waa saas kale macnaheed waxa wey markuu laabto wuu fulin karaa qadahagii waaya walow xadara hadduu yimaado qaadi baled alghaa'ibi kii maqnaa ee wax lagu xukumay qaadigii beledkiisii hadduu soo galo oo yimaado bibeled alxaakimi xaakimka kolkii hore masalada xukumay beledkiisa hadduu yimaado fashaafahahu qaadigaas uu afka oga sheego bixukmi xukumkii uu riday fa fii imdaa'ihi qaadigan kale inuu socodsiiyo oo fuliyo xukunkii idaacaadda markuu ku laabto halkii uu idaacaaddaad u laabtay ilaa wilaayati halkiisii uu maamulayay khilaafu alqadaa'i waxaa ku jira khilaafkii ku jiray alqadaa'i inuu qaadiga ku xukumo bicilmihi ogaanshihiisa walow naadaahu qaadigii hadduu kii kale u dhawaaqo walxaal humaa labadooda ku sugan yihiin fii arafey wilaayatihimaa labadoodii degmo labadeedii daraf labadeedii xad ay kula sugan yihiin amdaahu markaa wuu fulinayaa haddii labadii qaadi ay xadka iskugu yimaadaan labadii magaalo ama labadii degmo ay garsooraha ka ahaayeen midba hadduu xadkii magaaladiisii u yimaado kii kalena adkii magaladiis kale u yimaado maala waddaaba udhexaysa labada magaalo kana darafkan soo istaagay kana darafkan soo istaagay qaadigana markaa kii kale u dhawaaqo wuxuu idhi ayuha alqaadi kiis waxaa jira la ii keenay oo nin maqanoo degmadaada jooga wax lagu sheeganayo dacwadii waan dhegaystay markhaatigiina waan dhegaystay dabeetana xukunkii waan riday oo waxaan kaa codsanayaa inaad arrinkaa fuliso oo waxa weeye ninkaas xoolaha ka soo qaado kii kalena uu sidaa ku maqlo wuu fulinaya markaas markaa wuu fulinaya nafada wuu fulinaya maxaa taasaaba ka sii xeeldheer markhaatigii iyo qoraalkii haga ictimaadka walow naadaahu qaadigii hadduu kii kale u dhawaaqo kii wax xukumay hadduu kii kale ee beled kala joogay uu u dhawaaqo fii arafay ayagoo labadooduba fii arafay wilaayatihima meesha ay qaadiga ka ahaayeen ama ay maamulayeen labadooda labadeeda daraf ayagoo kala jooga macnaha yani labadii xad ee labada magaalo isku xigay ee waxa weeye xadku ka dhexeeyey labadeeda daraf kala jooga mid kasta magaaladiisii buu jooga lakin darafkeedii buu joogaa amdaahu kaa markaa la gaadhsiiyey warkaasi ama xukunkaasi wuu socodsiinayaa wain ikhtasara qaadiga hadduu ku gaabsado calaa samaaci bayinatin markhaati inuu dhegaysta un ku gaabsado qoraalkii qorayey katab wuxuu qorayaa waxaan dhegaystay bayinatan markhaati lagu sheeganaya calaa fulaanin hebel wayusamiiha bayinadaasna uu magacaabaya alqaadi qaadigii in lam yucadilha hadduusan bayinadaas tacdiilinin wailaa haddii kale uu tacdiiliyey falasaxu muctamad waxaa weeye jawaazu tarki tasmiyati magacaabista inuu ka tegi kara inay bannaan tahay waayahay haddii qaadigan uu dhegaystay uun markhaati ee laakiin xugun muusan ridin markhaatigii ninkan mudaciga ahaa uu ku sheeganaya ninkaa maqan ayuunbuu dhegaystaye wax xukuma muu ridin marka intaasu raba inuu qaadiga kala gaadhsiiyo marka muxuu qorayaa wuxuu qorayaa samictu bayinatan calaa fulaan waxaan dhegaystay markhaati lagu sheeganayo xaq ninkaa fulaan ee maqan ee beledkaaga jooga qaadigo intaasuu qaadiga kale u qorayaa fulaankaas magaciisa waa la fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan hebel hebel hebel baa la dhahaa wuxuuna ku tilmaamaya wuxuu kaga soocanya dadka kale sidaasu marka warqaddii qaadiga uu diraya haddii bayinadaas uuna tacdiilinin bimacnaa uuna taskiyenin baa laga wadaa ousan hubin cadaaladda shuhuuddaas uu magacaabaya wuxuu leeyahay ragga aan waxaa weeye markhaatigooda ku xukmayna waa hebel hebel iyo hebel hebel iyo hebel hebel saas u magacaabaya maalan waa hadduusan tacdiilinin haddii laakiin wuxuu magacaabaya si loo hubiya de raggaas oo cadaaladooda loo baaro haddii laakiin uu tacdiiliyey oo taskiyeeyey oo cadaaladooda hubiyey markaa looma bahna in la sheego maxaa looga baahanya asagaaba taskiyeeyey oo cadaaladooda hubiye marka inuu magacaabo way banaanta inu iskaga tagaan way banaanta falasaxu jawaazu tarki tasmiya way banaanta inu iskaga tago magacaabista shuhuuddaas walkitaabu qoraalkii la qorayay bilxukmi xukumkii yamdii wuu soconayaa qoraalkaasi maca qurbi اlmasaafati masaafadii ayadooy dhowdahay wa bisamaaci اlbayinati walkitaabu qoraalkii la qorayey bisamaaci bayinati marhaatiga dhegaysigiisa laa yuqbalu la aqbali maayo cala صaxiixi muctabar haddaan qabanno ilaa fii masaafati qabuuli shahaadatin calaa shahaada wixii aan ahayn masaafada la aqbalayo marhaati laga markhaati kacayo shahaado ama markhaati kale wuxuu ku yidhi qaadigu markuu qorayo xukunka xukunkaasi wuxuu soconayaa maca qurbi اmasaafa masaafadii hadday dhowdahay masaafadu hadday isku dhowdahay ayuunbaa uu soconayaa wa bucdiha iyo inay masaafadii fog tahay labadaba labadaba hadday masaafadii dhowdahay hadduu bannaanaaday min baabi awla hadday masaafadii fog tahay waaya yacni meesha uu joogo qaadigan wa xukumay iyo qaadigaa kale meeshu jooga hadday isku dhow yihiin hadday kale fog yihiinba labadaba xukumkii wuu soconayaa laakiin markhaati baan dhegaystay haddii uu qorayo la aqbali mahayo samaacaas ilaa inay masaafo u dhaxayso mooyaane beledka waxa weye markhaatiga laga dhegaystay iyo beledka kale ee waxa weye warqadda loo qorayo ee waxa weeye qofka haa'ibka uu joogo masaafo lagu aqbali karo shahaada calaa shahaada markhaati lagu markhaati kacaya markhaati kale shahaada calaa shahaada macnaheed waxa weeye nin baa waxa weeye shay markhaati ka ah dabeetana maxkamadda inuu yimaado way suroo weede uu xanuunsaya tusaale ahaan waxaa loo soo dirayaa laba nin oo markhaatigiisii ka markhaati kaca waxay leeyihiin maxaad markhaati ka tahay waaas waxaasaa markhaati ka ahay hebel inuu xaqaa leeyahay oo hebel ku leeyahay marka waa shahaada cala shahaada masaafo waxaa jirta shahaada cala shahaada yacni eh, hadduusan qofka xataa xanuunsanayn la aqbalayo masaafadaas waxaa lahaa masaafat اlcadwa way noo imaan doontaa insha alla dib bay nooga imaan doontaa intay tahay masaafadaas muctabarka ee masaafat اlcadwa la dhaho waa masaafada qofka subaxii markuu kallaho uu habeenkii meeshuu ka kalahay uu dib ugu soo noqon karo waaya masaafatun qasri ma ah dib bayna nooga imaan doontaa wuxuu idhi walkitaabu qoraalkii uu qori qaadigu bilxukmi xukumkii yamdi uu soconaya maca qurbi masaafati masaafadii hadday dhowdahay walkitaabu qoraalkii uu qorayey bisamaaci albiyinati markhaati inuu dhegeystana laa yuqbalu la aqbali maayo cala saxiix muctabadaa qaban ilaa fii masaafati qabuuli shahaadatin masaafada lagu aqbalaya shahaado calaa shahaadatin shahaado kale markhaati kale laga markhaati kacayo faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii bayaani dacwa sheegashada caddaynteeda la sheeganaya bicaynin haa'ibatin cayn ka maqan ee waxa weeye makaankii xukum ka dhacay aw hayrihaa ama cayntaa hayrkeed aw amase wa samaaci albayinati iyo markhaatiga dhegaysigiisa walxukmi bihaa in waxa weeye markhaatiga wax lagu xukumo waayahay hadda waxaa maqan cayntii la sheeganay marka horena waxaa maqnaa qofki wax lagu sheeganay mudda calayhi baa maqnaa haddana waxaa maqan haygii la sheeganayey xaqii la sheeganayey ama xoolihii la sheeganayay ayaa beled ka maqan iddacaa ida dacaa hadduu sheegto qofkii mudaciga ahaa caynan cayn hadduu ku sheegto qaadi agtii cayntaasoo haa'ibatan maqan can ilbeledi beledkii ka maqan yu'manu cayntaasoo aamin laga yahay ishtibaahuha inay ku khaldanto wax kale wadalika miaalka caqaarin sida hantima guurtaa weye wa cabdin addoon weye wa farasin faras weye macruufaatin intaaba caqaarka iyo adoonka iyo faraskaaba lagu yaqaano wax la yaqaana yihiinoo caan ah samica qaadigii wuu dhegaysanayaa bayinatahu qofkaa wax sheeganaya markhaatigiisa wa xakama bihaa wuuna xukuminayaa wa kataba wuxuunu u qorayaa ilaa qaadi baladi ilmaali beledkaa xooluhu ay yaalaan qaadiga garsooraha ka ah ayuu qoraal u qorayaa liyusalimahu si xoolihii ugu wareejiyo la sheegtay lilmudaci ka wax sheeganaya wayactamidu wuxuuna ictimaadayaa fi lcaqaari hantidii maguurtada ahayd xuduudahu xuduudiisa iyo seerihiisa ayuu ictimaadayaa wuxuu ku yidhi qaadigii haddii dacwaday u timaaddo dacwaddaasna lagu sheeganayo cayn ama shay maqan xoolo ka maqan beledka qaadigu uu joogo ayaa lagu sheeganayaa isla maalkaas ama cayntaas waxaa aamin yahay inay ku khaldanto wax kale sida maalan oo kale hantima ah dhul ama guri addoon ama faras intaaba ay yihiin wax la garanayo oo la yaqaano oon ku khaldamaynin wax kale markaa dacwadii wuu dhegaysanaya qaadigii wuuna xukumayaa wuxuuna u qorayaa xooluhu ay yaallaan qaadiga garsooraha ka ah wuxuuna ka dalbanaya inuu xoolahaas ku wareejiyo ninkan mudaciga xaqa sheeganaya waaya hantidu haddaba hadday tahay caqaar hantima guurtaah sida dhul ama guri xuduuddiisuu sheegayaa xuduuddiisa afarta ayuu sheegayaa xagga bari xadkiisa waaa agga bari ka xiga kada dhul bannaan ama guri xagga waqooyi dhulbaa ka ah ama waddaa ka ah xagga waxa weye galbeed dhulbaa ka ah ama waddaa ka ah ama guribaa ka ah agga haakada xuduuddiisa afarta ah afarta dhinacba waxa ka ah ayuu sheegayaa xuduudda uula leeyahay si loo sooco looga garto waxyaabaha kale la midka ama dhulalka kale ama guryaha kale uuna ugu khaldamin waayahay ow amase iddaca wuxuu sheegtay kii muddaciga ahaa caynan haa'ibatan cayn maqan buu sheegtay can ilbaled beled ka maqan cayntaasoo laa yuumanu aan laamin laga ahayn ijtibaahu ah inay ku khaldanto wax kale aan aamin laga ahayn faladar muctamed waxaa weeye samaacu lbayinati markhaatig in la dhegaysanayo wayubaaliq wuu ku xildheeraanaya almuddaci kan wax sheeganaya filwasfi tilmaantii wayadkuru wuxuu sheegaya alqiimata shaygan qiimihiisu sheegaya walabharu muctamed waxaa weeye annahu qaadigii laa yaxkumu inuusan ku xukumaynin bihaa bayinada inuusan wax ku xukumaynin bal iskaba dhaafe yaktub wuxuu u qorayaa ilaa qaadi baladi ilmaali xoolaha beledka ay yaallaan qaadigeeda ayuu u qorayaa bimaa shaygii shaydad waxaa weeye bayinadu ka markhaati kacday bihi maaga fayaahuduhu dabeetana waxaa qaadi doona xaqaas qaadigaa kala qaadi doona wayabcauhu cayntaa wuxuu u soo diri doonaa ilaa alkaatibi qaadigii qoraalka u qoray ayuu usoo diri doonaa liyashhaduu sida marhaatiyaashii oga marhaati kacaan calaa caynihi waxaan la sheeganayo cayntiisa oga marhaati kacaan muctamd waxa weeye annahu qaadigan qoraalka loo qoray yusallimuhu inuu caynta eh, ama xaqaas uu ku wareejin doono ila lmudaci kii wax sheeganayey bikafiilin maca kaiilin kafiil maci oo kafaalo qaadaya bibadanihi badankiisa fain shahiduu marhaatiyaasha hadday ka marhaati kacaan bicaynihi shaygan cayntiisa hadday ka marhaati kacaan kataba wuxuu u qorayaa bibaraa'ati alkafiili katab wuxuu qorayaa qaadigii waxa weeye wuxuu u qaadigan waxa weeye qoraalkii marka hore wuxuu u qorayaa qaadigii beledkii maalku u yaallay joogay bibara'ati alkafiili kafiilkii inuu beryahay wailaa haddii kaleo yani markhaatiyaashii cayntii aysan ka markhaati kicin facala mudaci kii sheegtay waxaa lagu leeyahay munat raddi celinta kharashkeedii ayaa lagu leeyahy inuu bixiyo wuxuu idhi haddii xaqan qofkan mudaciga uu sheegtay uu yahay cayn beledkii ka maqan isla marka aan aamin laga ahayn inay ku khaldanto waxyaabo kale yani ma aha wax la garanayo caqaar mucayana ma aha oo la garanayo ama aras maaha la garanaya ama xoolo mucayanahoo laisla yaqaano caana ma ah oo wax laga cabsanaya hadhow in uu wax kale ku khaldamo marka ayada ah dacwadii horta wuu dhegaysanaya qaadigan dabeetana ninkan muddaciga ah waxaa looga baahan yahay shaygaa tilmaantiisa inuu ku xeldheeraado oo si fiican u tilmaamo waayahay intii suuragal ah qiimaha shaygaana uu sheego hadduu mutaqawam yahay waayahay qaadigii markii uu dacwadaa uu dhegaysto caddayntaas waxa weye la caddaynaya sifadana uu dhegaysto ma xukumayo qaadigii qaadigan waxa weeye shayga agtiisa lagu sheegtay shaygaa maqan xukumi maayo maxaa yeelay waxaa laga cabsanayaa haddii uu xukumo in hadhow shaygii uu shay kale ku khaldamo oo markaa jahaale meeshii ay timaaddo oo waxa weeye xaqii meeshiisa usan dhicin baa laga cabsanaya marka muxuu samaynaya qaadigan qaadigan wuxuu u qorayaa qaadiga jooga beledka xooluhu ay yaallaan inuu eh, dacwaddaas u dhegaystay markhaatigaana waxa weeye agtiisa kaga markhaati kaceen xaqaas dabeetana qaadiga qoraalku uu u qoray ayaa xoolihii la sheeganayay soo qaadaya ee la sifeeyey ayuu ninkii ka soo qaadaya keen buu leeyahay xoolihii wuu ka soo qaadayaa dabeetna xoolihii wuxuu usoo dirayaa qaadigii qoraalka usoo qoray ayuu usoo dirayaa xoolihii hadduu xoolada manquula yahay doo soo rari kara weyaan tusaalahaan gaari buu ahaaba ninkan wuxuu sheeganaya gaarigii ninkaa wuu ka soo qaadaya mudda caleyga qaadigii qoraalka usoo qoray ayuu gaariga usoo dirayaa dabeetana qaadigan kalena wuxuu usoo yeedhayaa raggii marka horeba xaqan ka markhaati kacay si ay caynta uga markhaati kacaan war gaarigii ninkan uu sheeganaya ma hubinaya war ma waaya dabeetana mudacigii ayuu gaarigii ku wareejinayaa bikaiilin kaiil buuna ka keenaya kaiil badankiisa kafaalo qaada oo waxa weeye haddii hadhow gaarigan kiisii noqon waayo waxa weeye ka soo celiya ninkii oo ama badankiisa soo xaadiriya maxkamaddii dabeetana haddii waan eegaynaa haddii shuhuuddii ay kaga markhaati kacaan cayntii xoolihii la keenay inay xooli yihiin gaarigan waa gaarigaan ka markhaati kacnay bay dheheen qaadi marka wuxuu qorayaa qaadigan ayaa wuxuu qorayaa oo qaadigii kale u qorayaa inuu kafiilkii uu beri yahay kafiilkii inuu beri yahay ayuu qorayaa qaadi beledilmaalbu u qoraya inuu eh, beri yahay kafiilkii waaya maadaama de xaqii uu soo caddaada inu asagii yahay haddii laakiin shuhuuddii ay ka markhaati kici waayaan inuu caynulmaal xoolihii ninkan uu sheegan inay xoolahan yihiin haddii ka markhaati kici waayaan o dhahaan xoolahan ma ahayn marka ninkan muddaciga lagu leeya kharashkii lagu celin laha xoolahaas ilan xoolahan waxa lagu celinaya beledkii laga keenay lagu celinaya kharashkii lagu celin lahaa asagaa looga baahan yahay ninkan ilaa asagaa sabab u ahaa waxaas aw amase kaana almuddaca bihi wuxuu ahaa wixii uu sheeganaya ninkan caynan cayn haa'ibatan oo ka maqan cala almajlis golihii iyo xukunka leel beled beled kama maqno umira waxaa la farayaa biixdaari maa yumkinu ixdaaruhu umira waxaa la faraya kan muddaciga ah biixdaari maa shay inuu keeno yumkin ay suuroobayso ixdaaruhu inuu keeno liyashhaduu se uga markhaati kacaan bicaynihi cayn maal xoolahan cayntooda se uga markhaati kacaan walaa tusmacu shahaadatun markhaati lama dhegaysanayo bisifatin sifa ka markhaati ah lama dhegaysanayo cayn maqan sifadeed markhaatigeeda la dhegaysan maayo waaya wuxuu ku yidhi haddii waxaan la sheegan yahay cayn ka maqan majliskii golihii xukum ka dhacayay maxkamaddii unbuu xoolahani ka maqan yihiin maxkamaddii lama keenin laakiin beledka xoolahani way yaallaan qaadigii wuxuu ninkii khasmiga ahaa ee waxa wax lagu sheeganayey ama caynta gacanta ku hayay wuxuu ka codsanayaa in waxaa la sheeganaya uu keeno goobtii xukum ka dhacayay si loo arko oo markhaatiyaashii cayntiisa uga markhaati kacan ila marka wuba yaallaa wixii beledku yaallaa soo maa gaari ba tusaale ahaan ama waxa gacanta lagu soo qaadi karo ahaa wixii halla keenu leeyahay maxkamadda halla keena qaadigii markii meeshii la keeno goobtii ayuu ka codsanayaa shuhuuddii inay hubiyaan waxaan inuu yahay waxay ka markhaati kacayeen hadday marka ogaadaan inuu yahay wixii ninkan uu sheeganayay laftirkiisii ayaguna ay markhaati ka ahaayeen way ka markhaati kacayaan waaya laakiin la dhegaysan maahayo shahaadatun bisifa inay dhahaan anagu waxaan markhaati ka nahay sifadaas caynta shayga markhaati kama nihin laakiin sifaadkiisa baan markhaati ka nahay inuu hayga kada inuu yahay gaari bay tusaalahaan ay ka markhaati kacayeen gaariga sifaadkiisii iyo modelkiisii iyo midabkiisii iyo wuxuu yahay ayay sheegeen waxaa la dhegaysan maayo maxaa yeel ashyaadu way isku egtaa way isshabahdaa waxaa laga cabsanaya inu hadhow tashaabu dhaco shayga inuu ka maqan yahay majlis ulxukm waaya wuxuu idhi aw mase kaana mudaca bi wii la sheegin wuxuu aha caynan cayn cayn cayntaasoo haybatan ka maqan cala lmajlis goliyo xukunka lelbeled beled kama maqan umira waxaa la farayaa qofkii qaadigu wuxuu farayaa qofkii khasmiga ahaa ee waxa weeye waxa lagu sheeganayey ama qofkii xoolahan hayey ayaa wuxuu ka codsanayaa biixdaari maa yumkin ixdaaru wixii ay suuragal tahay ama ay fudul tahay in la keeno inuu keeno markuu leeya wixii suuragal tahay wuxuu ka saarayaa meeshii wixii aan la soo qaadi karin ayuu meesha ka saaraya ama culus dee aan la keeni karin meeshii maxkamadda wixii suuragal ah inuu keeno ayuu ka codsanaya kaa wax lagu sheeganayo liyashhaduu si marhaatiyaasha uga marhaati kacaan bicaynihi shaygan cayntiisa walaa tusbaxu la dhegeysan maayo shahaadat marhaati bisifatin yani shaygan la sheeganaya sifadiisa un marhaati ka ah ee laakiin cayntiisii aan marhaati ka ahayn kuwaad markhaatikooda la dhegeysan maayo waidaa wajaba hadduu waajibo ixdaarun idaaru ixdaarun xaadirin shaygii lasoo xaadiriye la sheeganayey haddii uu waajibo oo faqaala ninkii wax sheeganaya uu dhaho laysa biyadii gacanteeda kuma qaal uu dhaho ninkii wax lagu sheeganayay laysa biyadii gacanteeda kuma jirto caynun cayn kuma jirto bihadii sifati sifadan leh sudiqa waa lagu rumaynaya biyamiini wallaahidiisa uma dabeetana lilmudaci kii sheeganayay waxaa xaq uu leeyahay dacwa alqiimati qiimihii inuu dhegaysto inuu sheegto inuu qiimihii sheegto ayuu xaq u leeyahay fayna kale haddii uu ka gaabsado oo ka aamuso inuu sheegto waxa weeye faina kale mudda calayhigii hadduu ka aamuso dheh dhaarti oo faxalafa u dhaarto almudaci kii wax sheeganayey aw amase aqaama uu oogo kii mudacigan bayinatan markhaati kullifa waxaa lagu kalifayaa alixdaara inuu keeno cayntii la sheeganaya inuu keeno ayaa lagu khasbaya wa xubisa waana la xidhayaa waxa weye mudda calayhigii waa lagu xidhayaa calayhi cala alixdaari hadduu ixdaarka keeni waayo uu diido waa la xidhayaa walaa yudlaqu xabsigi laga sii dayn maayo ilaa biixdaari ilaa biixdaarin inuu keeno mooyaane shaygii la sheeganayey aw mase dacwa talafin inuu sheegto shaygan inuu dhintayba oo baaba'ay wuxuu idhi haddii aan dhahno waa waajib cayntii la sheeganayay in goobtii xukun ka dhacay in la keeno waa sidaan soo sheegana hadda marka dhaweyto oo kale ee waxaa weeye cayntii waxay ka maqan tahay majliskii laakiin beledkii kama maqno waxaan idhi waxaa waajiba ah in eh, cayntii lasoo xaadiriyo beledkii eh, maxkamaddii la keeno haddii marka ayadaa uu dhaho qofkii muddaca caleyhiga wax lagu sheeganayay gacanteeda kuma jiro cayn sifadan leh ifadaa la tilmaamay ee shuhuudda ay tilmaameen caynle maba hayaba waa la dhaarinaya dhaartiisana waa lagu rumaynaya maxay waxa asla inuusan haynin alaslu cadamu caynin taxta yadihi bihadii ifa saas asal ah dabeetana ninkan muddaciga ah markuu ninkan uu dhaarto kadib waxaa u bannaan inuu sheegto dacwa alqiima qiimihii shaygaas inuu sheegto maxaa yele waxaa suuragala ah shayga inuu halaagsamay inuu shaygan baaba'ay gacantiisa ninkan ku baaba'ay ayaa suuragala ah. markuu leeyahay cayn ifadaasle gacanteeda kuma jirto waa suuragal inay cayntaasi baaba'day marka wuxuu sheeganaya qiimihii cayntaas haddaba haddii ninkan muddaca calayhiga ah uu eh, dhaartii uu ka gaabsado oo uu diido inuu dhaarto markii cayntaas lagu sheegtay qiimihii markii lagu sheegtay eh, maya cafwan waa markii la yidhi eh, cayn bi haadihi sifa inaadan haynin ku dhaaro haddii uu dhaartii ka gaabsaday u dhaho ma dhaaranayo waxaa dhaaranaya markaa ninkan muddaciga ayaa dhaaranaya ninkan muddacigaa la dhaarinaya haddii ama markhaati buu keenaya ninkan muddaciga markhaati keenaya ama asagaa dhaaranaya dhaartii marduudada ahayd marka uu dhaarto ama uu markhaati keenana waxa weeye waxaa laga khasbayaa ninkan muddaa calayhiga inuu soo xaadiriyo shaygii waxa weye lagu sheegtay inuu keeno ayaa lagu khasbayaa ilan markaa waaba waa wey aqa waa lagu yeeshee si cayntiisa uga marhaati kacaan marka waxaa loo keenaya shaygan oo maxkamadda loo keenaya si cayntiisa marhaatiyaashay uga marhaati kacaan hadduu marka uu diido inuu shaygi keeno wax cudurdaaran uusan muujin waa la xidhaya alayhi ixdaarkaasa lagu idhaya sababtiis xabsigan laga sii dayn mahayo ilaa uu shaygi keena mooyaane ama uu sheegto shaygii inuu baaba'ay u dhintay waidaa wajaba hadduu waajib idaaru in lasoo xaadiriyo shaygii la sheeganayey oo faqaalu dhaho qofkii wa lagu sheegana laysa biyadii gacanteeda kuma sugna caynun cayn bihadii sifati sifadan leh sudiqa waa lagu rumaynaya biyamiini wallaahidiisa uma dabeetana lilmuddaci kii sheeganaya waxaa xaq u leeyahay dacwa alqiimati qiimaha shaygaas inuu sheegto cayntaa qiimaheeda inuu sheegto fainakala kii mudda calayhi haddii uu dhaartay ka aamuso oo faxalafa uu dhaarto almudaci kii sheeganayey aw mase aqaama uu mudacigii ooga bayinatan markhaati kullifa waxa lagu khasbaya kii mudda calayhi alixdaara cayntii inuu xaadiriyo oo halkan majliska alxukm uu keeno si markhaatiyaasha uga markhaati kacaan waxubisa waan lagu xidhaya calayhi ixdaarkaas ayaa lagu xidhayaa hadduu keeni waayo waa la xidhaya walaa yudlaq lasiid maya xabsiga laga sii deyn mahayo ilaa biixdaar inuu sheegi keeno mooyaane aw mase dacwa uu sheegto talafin aw dacwa talafin shaygii inuu dhintay ama halaagsamay inuu sheegto walow shaka haddii uu ka shakiyo almudaci kii wax sheeganayey hal talifat ilcaynu cayntii miyay dhimatay oo fayadaci kolkaa muu sheeganaya qiimatan qiimo am laa mise cayntii mayse oo fayadaciha wuxuu sheeganayaa cayntii marka iyada ah oo faqaalou dhaho hasaba minii ninkan wuxuu iga dhacay kada waxaasu iga dhacay fain baqiya haddii uu baaqi yahay fain baqiya haddii shaygan uu yaallo weli oo hayo lazimahu marka waxaa waajib ku ah kaa mudda calayga radduhu inuu soo celiyo wailaa haddii kalena fa qiimatu qiimihiisa ayaa laga rabaa oon ka doonaya sumica dacwadiis waa la dhegeysanaya iila waxaa lidhi wa qiila waxaa lidhi laa dacwadiisa la dhegaysan maaye bal iskaba dhaafiyo daciiha cayntii buu sheeganaya wayuxallifu wuunu ku dhaarinayaa uma dabeetana hadduu ku dhaarto yadaci wuxuu sheeganaya alqiimata qiimihii ayuu sheeganaya wuxuu ku yidhi haddii ninkii muddaciga ahaa suuradii haddana soo dhaafaysay ee ninkan uu yidhi cayn sifadaa leh maba hayo uu yidhi haddii markaa uu shakiyo oo isdhaho tolow cayntii miyay halaagsantay oo markaa ma qiimaan sheegtaa mise cayntii miyayna halaagsaminoo caynta lafteedan sheegtaa saasuu ka shakiyey dabeetana wuxuu yidhi ninkani xooluu iga dhacay haddii xoolahaas uu hayana ha ii soo celiyo hadduunan hayninna oo xoolihii ay baaba'eenna qiimihii xoolahaan oga fadhiyaa dacwadiis marka waa la dhegaysanaya hadda waa dacwo mutaradid ah hal shay muna jasminin oo marna wuxuu idhi ninkan xooluu iga dhacayoo haddii xoolihii ay yaallaan ha ii soo celiyo haddiina olinna qiimahoodii baan ka rabaa marka dacwadiis waa la dhegaysanayaa maxaa loo baahan yahay iilba wu le maya dacwada noocan la dhegaysan mahay ee labalabayntu ay ku jirto labalabayntu ay ku jirto in kaana in kaana fain baqiya wailaa waxaa la dhegaysan mahaya hal shay ha sheegto dacwadu waa inuu shay jasmiya qofkii marka wuxuu leeyahay qiilkani saa laga dhegaysan mahaye waa inuu caynta marka hore sheegtaa cayntii markuu sheegto ninkan hadduu dhaho cayntaas ma hayo waa la dhaarinaya hadduu dhaarto marka wuxuu u gudbayaa qiimihii oo wuxuu sheeganayaa qiimihii cayntaasu sheeganaya wayjriyaani labadan qowl waxay ku dareerayaan fii man qof dafaca uu dhiibay tooban maro lidalaalin dalaal udhiibay dilaal u dhiibay liyabiicahu si u iibiyo fajaxadahu dabeetana dilaalkii uba dafiray maradii oo shaka uu ka shakiya halbaaco talow maradii miyuu iibiyey dilaalkani oo fayadlubu markaa wuxuu ka dalban ahamana lacagti aw masatlafahu asagaaba dilay maradii oo faqiimatahu qiimihiisu ka dalbanaya amise intaa midna meehee huwa thawbkii baaqin weli wuu hayaa oo waa baaqi oo fayadlubu markaa maradii laftarkeed uu dalbanba labada qowl haddaan soo sheegaynay waxay ku dareerayaan nin dilaal ah labada qol waa kuwe waa kii lahaa dacwada tafsiil buu gelinoo haddii waxa weye shaygan uu hayana ha ii soo celiyo haddii uu baaba'ayna qiimihiisa ha i siiyo iyo qowlkii lahaa maya haddii haddii dhihim haye hal xaq buu sheeganaya cayntii buu sheeganaya cayntaas hadduu ninkan uu dhaho ma hayo uu ka dhaarto markaa qiimihii buu sheganaya labada qowl waxay ku dareerayaa nin mara u dhiibay dilaal siuu marada u iibiyo dabeetna dilaalkiibaa maradii dafiray wuui mara maadan ii dhiibinba dabeetna ninkii mudaciga wuuu ka shakiyey tolow ninkan maradii miyuu iibiyey oo markaa lacagtii marada ayuu sheegtaa lacagtuu ku iibiyey buu sheegtaa mise asagaaba maradii dilay oo itlaafiyey oo markaa qiimihii maraduu sheegtaa qiimaha iyo lacagta lagu iibiy kala duwayn la soco waxaa laga yaabaa qiimihi inuu shay yahay lacagta lagu iibiy intaa ka badanta dhici karta mise maradii weli wuu hayaa ninkanoo muuna iibinin mayna baabi'ina ee weli wuu hayaae markaa maradii laftirkeeduu dalbadaa taasuu ka shakiyey markaa labadii qowlbaa meesha ku dareerayo qowlkii hore ee asaxa wuxuu leeyahay dilaalka wuxuu ku sheeganayaa inuu maradii soo celiyo ama hadduu iibiyey lacagteedii uu soo celiyo ama haddii uu itlaafiyey maradii qiimaheedii inuu soo celiyo marka qofkii khasmigahana hal dhaar uma ku laasimaysa inaysan waajib ka ahayn inuu marada dhiibo iyo lacagteeda iyo qiimaheeda toonu ku dhaaranayo qowlka labaadna wuxuu leeyahay cayntii buu sheeganaya maradii buu sheeganaya hal dacwuu ku sheeganaya maradii dabeetna ninkan la dhaarinaya hadduu dhaarto haddana lacagtii buu sheeganaya wuxuu le ninkan maradii wuu iibiye waxa wey lacagteeda ha isiiyo waa la dhaarinaya hadduu dhaho maan iibinin waxa wey haddana mar saddexaad ayaa wuxuu ku sheeganaya qiimihii haddana waa la dhaarinaya marka saddex dacway noqonaysa waaya waa xayu halkii awjabna aan waajibinay alixdaara in waxa weeye uu xoolihii mudaca bihiga la sheegtay inuu ninkan mudacaleyga uu keeno markaan ku waajibinay oo faabata u sugnaato limudaci faabata uu u sugnaado lilmudaci kii wax sheeganayey xaqii uu u istaqarat muunatu kharashkiisii kharashka ixdaarkaas muunatu muunatu ixdaar ixdaarka muunadiisii kharashkiisii wuxuu ku sugnaanaya cala almuddaca calayki wax lagu sheeganayay wa ilaa haddii kale muddacigu xaqi wana u sugnaan fa hiya muunadii ixdaarka kharashkii lagu soo xaadirinay sheegan wa muunatu raddi iyo muunadii lagu celinayay cala almuddaci kii sheeganayay ku waajibaysaa haddii ninkii haa'ibka ahaa ee beledul majliskii xukum ka maqnaa haddii uu yimaado oo aan ku laasiminno in uu waxa weeye ninka muddacalayga ah in cayntii lagu sheegtay uu keeno dabeetna cayntii waxayba u sugnaatay loo xukumay ninkan muddaciga ah kharashkii lagu keenayey waxaa lagu leeyahay ninka muddacalayga ninka muddacalayga lagu leeyahy ilan kharashka waxa weye asagaa sabab u ahaa oo xad gudbay marka hore xoolo uusan lahayn qaatay haddii laakiin ninkan muddaciga aan loo xukumin xoolihii kharashkii xaadirinta xoolaha lagu keenay iyo kharashkii celintiisaba loo celinaya ninkaa waxa weeye muddacalayga ah lagu leeyahay ninkan muddaciga ah ila asagaa waxa wey xadgudbay markane xoolo uusan lahayn buu sheegtay haddii markii maxkamaddii xoolihii la keenay ay dhahaan raggii shuhuudda aha xoolaha aan ka markhaati kacnay xoolahan ma ahayn marka kharashkii lagu keenay iyo kharashka lagu celinayo xoolahaas waxaa lagu lehay ninkan mudaciga ee xoolaha sheegtay faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii daabit alghaa'ibi almaxkuumi calayh ee waxa weeye qofka maqan ee xukunka lagu ridayo daabitkiisa wa bayaani haybatihi iyo maqnaanshihiisa cadayntiisa almusharadatee la shardiyo fi lxukmi xukumkii caleyhi asaga la xukumayo wama yudkaru maci wax lala sheegi doono alghaa'ibu qofka maqan alladii kaasoo tusmacu la dhegaysanayo albayinatu markhaatiga waxa weeye wax lagu sheeganayo markhaatigeeda la dhegaysanayo wa yuxkama caleyhi xukumkana lagu ridayo man qof weeye ku sugan bimasaafatin masaafo baciidatin oo fog wahiya masaafada baciidada ah allatii tii weyn laa yarjicuusan ka soo laabanaynin minhaa xaggeeda mubakirun midka lahay inuu isu soo laabanay ilaa mawdicii halkii uu deganaa ee uu ka kalahay leylan habeenkii wa qiila waxaa la yidhi waxaa weeye masaafadaasi masaafatu qasrin masaafadii salaadda lagu qasrinayey waman qofkii biqariibatin bimasaafatin masaafa jooga qariibatin oo dhow ka xaadirin wuxuu la mid yahay sida qof jooga falaa tusmacu la dhegeysan maayo bayinatuhu markhaatigiisa wayuxkam waa la xukumi doonaa bikayri xuduurihi asagoo oon joogin aafalaa tasmacu bayinatu marhaatigiisa la dhegeysan mahayo wayuxkamu walaa yuxkama la xukumi maayo bikayri xuduurihi waxa weeye asagoon joogin qofka mudda calayhiga ah la xukumi mahayo ila litawaarihi inuu dhunto mooyaane aw tacazuzihi inuu maarata iskibriyo isweynaysiiye mooyaane wuxuu ku yidhi qofka maqan ee bayinadiisa bayinana wax lagu sheeganayo markhaatiga lagu lagu oogayo la dhegaysanayo ee waliba xukun lagu ridayo waa qofka jooga meel fog masaafo fog qof jooga wey fogna waxaan oga qofka ku sugan meel qofka subxii ka ee lugta ah ee masaafadaa uuna ka soo laabanaynin yani meeshii uu ka kalahay uuna ku soo laabanayn habeenkii haddii uu kalaho inuu dhaxa mooyaane habeenkaas waxa weye halkii uu ka kallahay habeenka uma soo hoyan karo masaafadaasa waxaa loo yaqaanaa masaafa baciida waaya waa meel taqriiban waxaan dhihi karaa yani siddeetan kilomitr yani lixdan kilomitr ama iyo wixii la halmaado weeye ama ilaa boqol kilomitr inay gaadhaaba dhici karta xataa qiil baa wuxuu leeyahay maye waa masaafatu qasr waa masaafo salaada lagu qasriya masaafatu qasrina waan garanaynaa waxa weeye waa sideean kilomitr ama kob iyo sideetan kilomitr qofka laakiin jooga masaafo qariib ah hadduu mudacaliga ku maqan yahay meel dhow wuxuu la mid yahay qof xaadiruu la mid yahay masaafada qariibkaana waa tii aan soo sheegaynay masaafat alcadwa taa hore cagsigeed weeyaan waa qofka ka laha subaxii meesha uu ka soo hoyan karo habeenkii oo intuu tago haddana uu ka soo laaban karo isla habeenkii yani uu usoo hoyan karo meeshii uu ka kalahay taasaa waxa la masaafo qariib ah haddii uu halkaa ku maqan yahay waxaa weeye xukunkii lagu ridi qofkii maqnaa oo waxaa weye qof joogo muu yahay marka bayinadaas qofkaan ku sheeganaya la dhegaysan maayo asagoo maqanna xukun lagu ridi ilaa laba xaaladood inay jiraan mooyaane qofkani waa qof dhuuntay oo mutawaari ah yacni mar kastoo qaadiga waxa weye u yeedho maxkamadda ugu yeedho wuu meel buu aadayaa haddana ka tegaya meel kaleu aadaya haddana waxa wey waa nin dhuumaalaysi ku jira qaadigii ka baxsanaya qofka asagoo maqan buu xukun ku ridaya qaadigu xataa hadduu masaafo qariibu joogo xaafadii ku dhumaalaysanaya xaafadii ku dhumaalaysanaya ama tuulooyinka kaaga dhawaa magaalada ayuu ku dhumaalaysanaya aw tacazuzihi ama waa nin iskibrinayo qaadigii markuu u yeedhay uu yidhi imow ayuu diiday ma imaanayo yidhi waa nin isla wuxuu haystaa ciidan buu haystaa iyo askar iyo awood buu haystaa oo dee nin lagu soo qaban karaa ma ah qaadiga haduu dhaha soo qabana dhib badan buu kala kulmi marka asagoo maqanba xuun ku ridaya alqaa'ibu kii maqnaa alladii kaasoo tusmacu la dhegaysanaya albaynati markhaatigaa lagu soo oogaya wayuxkam lagu xukuminaya caleyhi dushiisa man qof way ku sugan bimasaafatin masaafo baciidatin oo fog weeye masaafadaas allatii tii wey laa yarjicu soo laabanayn minha xaggeeda mubakirun kii ka lahay ilaa mawdici halkiisa uusa soo laabanayn leylin habeenkii waqiila waxaa masaafatu qasrin qasriga ama gaabinta masaafadeedii weeye waa man qofkii ku sugnaa bi ariibati ay bimasaafatin qariibatin masaafa dhow qofki ku sugnaa ka xaadirin mid jooga buu lamid yahay falaa tusmacu la bayinatuhu markhaatigiisa la dhegeysan maayo bayinatu lmuddaci wayaan ka sheeganaya markhaatigiisa calayhi asagoo ku sheeganayo la dhegeysan maayo wayuxkamu walaa yuxkam la xukumi mahayo bihayri xuduuri asagoon joogin la xukumi mahayo ilaa litawaariin uu dhunto mooyaane aw tacasusii oo iskibriyo isweynaysiiye mooyaane waladharu muctamad waxa weye jawaasu lqadaa'i xukunkii inuu bannaan yahay in lagu xukumo calaa qaa'ibin mid maqan fii qisaasin qisaas dhexdeed wa xaddi qadfin iyo qadaf xaddi wamancuhu wamancu alqadaa'i cala alqaa'ibi kii maqnaa in wax lagu xukmiya inay reeban tahay fii xaddin xad lilahi tacala ilahay u sugnaatay wuxuu idhi marka qof maqan wax lagu xukminayo horta way bannaan tahay in axkaamtoo idil qof maqan lagu rido ama qisaas ahaato ama xaduqadaf ha ahaato waxaa laga soo reebayaa oon xuduudda ilaah eeg xoolaha iyadoo horaan usoo sheegnayba xoolaha in lagu xukumayo qof maqan qisaastana ma lagu ridayaa xukun qisaas haddii lagu sheeganaya ma lagu ridaya waa lagu ridaya xadqadaf haddii lagu sheeganaya ma lagu ridaya xadqadafkii oo ma lagu xukumaya waa lagu xukumaya tacsiirtii saasoo kale xuquuqda aadamiyiinta waxan dhan xuquuq aadami ah. laakiin xuduudda ilaahay lagu xukumi maayo xuduudda ilahay waa xaq ilahay iska leeyahay jala jalaaluh ama tacaasiirta yani ilahay dartii loo tacsiirinayo waxa weeye lagu xukumi maayo sababtoo ah xaqa ilahay wuxuu ku dhisan yahay musaamaxo iyo dadka in laga difaaco maxaa ilahi subxana wa tacala uu ka maarmaa xaqa aadamiga lakiin sidaa ma wuxuu ku dhisan yahay cidhiidhi qaacidadu waxay tilmaamaysaa xuquuq اlaadamiyiina mabniyaة calى اlmushaaxa wa xuquuq اllahi tacala mabniyaة calى اlmusaamaxa xuquuq اllahi mabniya calى اlmusaamaxa xuquuq اlaadamiyin mabniya calى اlmushaaxa waaya haddaba waxaasoo dhan wuu soo gelaya alqada cala alhaa'ib walow samica haddii uu dhegaysto qaadigii bayinatan marhaati calaa haa'ibin in laga marhaati kacayo oo faqadiba ninkii maqnaa uu soo galo qabla alxukm xukum intaa lagu ridin lam yastacidhaa qaadigii dib u dhegaysan maayo lam yastacidha dib u soo celin maayo waxaa weeye bayinadii bal iskaba dhaafe yukhbiruhu waxa weeye ninkan soo galay ee maqnaa ayuu wargelinayaa oo dacwadaa lagu sheegtay buu u sheegayaa wayumakkinuhu wuxuuna eh, makininaya oo fursad u siinaya min jarxin inuu duro waxa weye dacwadaas wax ka sheego markhaatigaana uu duro ayuu eh, eh, waxa weeye makansiinayaa wuxuu yidhi haddii qaadigii uu dhegaysto markhaati lagu sheeganaya nin maqan dabeetna ninkii maqnaa uu soo galo intaan xukunkii la ridin ka hor markhaatigii dib u soo celin maayo qaadigii oo dhihi maayo marhaatiyaasha hala keeno dib baan marhaatigu dhegaysanana laakiin ninkan waxa weeye maqnaa ee soo galay ee mudacaliiga ah ayuu u sheegaya in dacwad lagu sheegtay wuxuuna jaanis u siinaya inuu isdifaaco oo waxa weeye waxaan lagu sheeganaya inuu wax ka sheego oo dacniyo u dhaho maalan shuhuudani waxa weye rag waxa weye akhyaara oo cadaalad oo markhaati geli kara ma aha taasu waxa weeye jaanis u siinaya saddex cishona wuu u sugaya wuxuu leeyahy saddex cisho ayaan xaq kuu siinaya isdifaacdo ood waxa wey dacwadan aad ka soo fiirsato ood ka soo baaraan degto walow cuzila haddii la casilo qaadi bacda samaaci bayinati markhaati markuu dhegeysta kadib wulli uma dabeetana wulliya dib loo magacaabo wajabat waxaa waajib alisticaadatu inuu bayinadii dib u soo dhegaysto qaadibaa waxa weeye dacwad dhegaystay dacwaddii markuu dhegaystay kadib intuuna xukunkii ridin ayaa la casilay kadib baa haddana dib loo magacaabay qaadigii kiiskii baa loo keenay oo mar labaad loo keenay markhaatigii markaa inuu dib u dhegaysto ayaa waajib ah markhaatigii wuxuu leeyahay mar yani dib keena markhaatiyaashii aan dhegaysano dacwadii oo kiiskii min jadiid dib baan usoo bilaabaynaa buu leeyahay oo maxaa saa loo leeyahay oo markhaatigii dib loo dhegaysanayaa markii hore waaba siga dhegaystaye maxaa yeelay kiiskii hore wuxuu ku buray markii la casilay marka kaanama asagoo waxa wey markhaatiga dhegaysan bay la mid tahay marka mar haddii dib loo magacaabay waxa wey kiiskii dib usoo bilaabaya dacwadii dib uu dhegaysanaya walcusila qaadiga haddi la casilo bacda samaaci bayinati markhaati markuu dhegeysta kadibtuba dabeetna williya dib loo magacaabo wajabat waxaa waajiba alisticaadatu inuu soo celiyo bayinadii oo dib u dhegeysto waida istucdiya qaadiga haddii lagu ashtakeeyo calaa xaadirin nin goobjoog ah bilbeledi beledkii jooga haddii laga ashtakeeyo axdarahu qaadigu wuu keenayaa bidafci khatmi qiinin dhoobo shaambadeed isagoo u dhiibaya waxa uu qofkii keenayey dhoobadaasoo radbin qoyan ow hayriga ama hayrkeed waxaan dhoobada ahayn qofkii muddacigaa buu dhiibayaa si uu khasmigii ugu bandhigo waaya aw amase axdaru wuxuu ku keenayaa bimuratabin nin loo diyaariyey lidaalika arrinkaas fain imtanaca hadduu diido kii dalbaday xuduurka hadduu diido axdarahu wuxuu ku keenayaa biacwaani sulطaani waxa weeye madaxweynaha ciidankiisii ayuu ku keenayaa wacazarahu wuuna edbinayaa wuxuu ku yidhi qaadiga haddii laga ashtakeeyo nin beledka jooga oo dacwad macna lagu soo ogo isticdaag waxaa weeye bimacnaa dalabu isaalat اlcudwaan yani cudwaan in la zuuliye in la dalbado wey yani ninkan igu xadgudbay xadgudubkaas inaad iga zuulisaan doonayaaba wey qaadi isticdaad taas wey macnaheeda haddii marka lagu soo ashtakeeyo waa iska ashtakeynuune nin beledkii jooga haddi qaadiga lagu soo ashtakeeyo ninkaa wuu soo xaadirinaya waaya oo muxuu ku soo xaadirinaya wuxuu u dhiibayaa ninkan muddaciga ah warqaddii waxa wey waaranka waarankii buu dhiibayaa waarankaas marka waagi hore waxaad mooddaa si innaga ayna hadda u isticmaalin bay u isticmaali jireen culammadii horeo yacni shaambadda waxa weeye dhoobo qoyan lagu shaambadeeyey ayaa loo dhiibayaa ninkii waxa weeye muddaciga ahaa si ninka u gudbiyo lakin inaga hadda yani shaambaddaas dhoobada waxaa ma isticmaaleen warqad waxa weye rasmia ah oo maxkamadda ka soo fushay oo shaambadaysan oo caddaynaysa ninkaa waxa weeye in xaqaa lagu sheegtay oo laga baahanya inuu maxkamaddu yimaado taarikh iblaayo ayaa hadda la isticmaalaa waaya walidaalika taas waxay soo hosgelaysa aw hayrihi marka uu yidhi waxaan ahayn khatmigaas waaya ama nin buu u diraya arrinkaa loo diyaariyo maxkamadda waxa weeye u shaqeeya ayuuba u diraya waxa weye ninkaasaa u tegaya ninkii oo waxa weeye maalan waa nin boolis ah oo ninkaasaa waxa weye u yeedhaya oo waxa wey gaadhsiinaya fariintii qaadiga hadduunaba haddaba diida ninkii loo yeedhayey hadduu diido inuu maxkamadda yimaado bilaa cudurin cudurdaar la'aan qaadigu wuu keenayaa biacwaani suldaan asagoo adeegsanaya ciidankii waxa weeye madaxweynaha wuuna edminaya ama wuu garaacaya ama wuu xidhaya hadduu daran uu iska cafin karaa wuxuu ihi wida sucdi haddii la ashtakeeye calaa xaadirin mid jooga bilbaledi beledkii axdarow qaadigii wuu keenayaa bidafci khatmin Eh, shaambad udhiibitaankeed diinin bidafci eh, khatbi diinin dhoobo shaambadeed udhiibitaankeed loo dhiibaya ninkii waxa wey mudaciga ah dhoobadaasoo radmin qoyan aw hayrihi ama mid aan qoyanayn miya talo aw hayrihi ama waxa weeye dhoobada waxaan ahayn shaambadeed ayuu udhiibaya ninkii waa mudaciga ah awmase bimuratabin wuxuu kusoo xaadirinaya nin loo diyaariyey lidalika arrinkaas loogu talagalay oo qaadigii xaggiisa ka socda fain imtanaca hadduu diiday inuu yimaado bilacudrin cudurdaarla'aan axdarahu qaadigu wuxuu ku keenaya biacwaani sultaani sultaanka waa madaxweynihii ciidankiisii ayuu ku keenaya wacazarahu wuuna edbinaya awmase kaana alisticdaau sheegashadii waxay ahayd iyo waxa wey ashtakadii calaa qaa'ibin mid maqan fii hayri wilaayati meeshii uu waxa wey ka telinayay qaadigu meelaan ahayn midku maqanaya wax lagu sheegtay falaysa lahu xaqu male qaadigaas ixdaaruhu inuu keeno ama mase calaa qaa'ibin mid maqan ayaa lagu sheegtay oo la ashtakeeyey fiiha ay fii maxalli wilaayati meesha uu maamulo mid ku maqan walxaal lahu qofkaasin wuxuu leeyahay hunaaka halkaas wuxuu ku leeyahay naa'ibun walxaal lahu qaadigu wuxuu ku leeyahay hunaaka halkaas uu ku maqan yahay naa'ibun ku-xigeen buu ku leeyahy lam yuxdurhu qaadigu keeni maaye bal iskaba dhaaf yasmac wuxuu dhegaysanayaa bayinatan markhaati lagu sheeganaya arrinkaas wayagtub markhaatigaas dhegaysigeedana wuu qorayaa ilayhi naaibkiisu u qorayaa aw mase laa naaiba ku-xigeenba kuma le halkaa uu ninku ku maqan yahay falasaxu muctamad waxa weye yuxdaruhu wuxuu ka keenayaa min masaafati alcadwa masaafat alcadwa ayuu ka keenayaa faqad oo keliya wahiya masaafat alcadwa waxa wey allatii tii weeye yarjicu ka soo laabanaya minhaa xaggeeda mubakirun midka lahay leylan habeenkii wuxuu ku yidhi haddii ashtakeynta la ashtakeeyey qof maqan haddii ashtakadii ay tahay mid la ashtakaynin ka maqan meeshii xukunka isla markaa wuxuu ku maqan yahay fii hayri wilaayati waaya qaadiga meesha uu maamulo meelaan ahayn buu ku maqan yahay marka xaq uma le qaadigi inuu keeno falaysa lahu ixdaaro ma keeni karo maxaa yeele dee meesha asagu mama maamulaba qaadigu maalan wuxuu joogaa hargeysa ninka wax lagu sheegtana wuxuu joogaa burco burcana qudaad kalea joogta marka burco uga yeedhi mahayo burco uga yeedhi maayo maxaa wilaaye kuma le burco waaya hadduu ka dalba inuu imaadana waajib kuma inuu ajiibo laakiin waxaa laga rabaa inuu dacwadii dhegaysto oo markhaatigii u dhegaysto hadduu doonana inhaa samaac sidaan soo tilmaanay ayuu samaynayaa waxa weeye samaacii eh, ama xukunkii ayuu gaadhsiinayaa qaadiga kale ee uu ninkaasi ku maqan yahay sidaan hore usoo tilmaamay waaya haddii uu ku maqan yahay haddaba ninkani degmadii uu maamulayay ninkan qaadiga ah ayuu ku maqan yahay meel ka mid a ah. isla markaana meesha uu ku maqan yahay naa'ib baa u jooga degmadaas uu joogo ninkaa maqan naa'ib buu ku leeyahy qaadigu ma soo xaadirinayo laakiin markhaatigii buu dhegaysanaya qaadigu isla markaana naa'ibkiisa ayuu u qorayaa inuu markhaatigii dhegaystay hadduusan naa'ib ku lahayn meesha uu ku maqan yahayna waxa weye wuxuu ka soo xaadirinayaa meel loo yaqaano masaafat alcadwa hadduu ku maqan yahay masaafat alcadwa wuu ka soo xaadirinayaa masaafat alcadwana waa maxay waa meel qofkii subxi ka laha uu ka soo laaban kara habeenkii masaafat alcadwa taasaa la yidhaahdaa oo mase kaana alisticdaa'u ashtakiintii waxay ahayd calaa qaa'ibin mid ku maqan fii hayri wilaayatii meesha uu maamulayay qaadiga meel aan ahayn falaysa lahu qaadiga xaq omal ixdaaruhu inuu keeno ninkaas waxa weeye maqan aw mase kaana isticdaa'u waxaa la ashtakiya calaa qaa'ibin mid ku maqan fiiha ay fii maxalli wilaayatii meesha uu ninkani qaadiga uu maamulo nin ku maqan ayaa wax lagu sheegtay walaal lahu qaadigan ku leeyahay hunaaka halkaa uu ku maqan yahay naa'iban ku-xigeen lam yuxduru keeni maayo soo xaadirin mahayka wax lagu sheegtay bal yasma wuxuu dhegaysanaya bayinatan markhaati wayaktub uu u qoraya ilayhi naa'ibkiisa aw mase wuxuu ku maqan yahay aw mase laa naa'iba ku-xigeen kuma leh hunaaka halkaa uu jooga ninkaa maqan falasax muctamad waxaa weeye yuxduru inuu soo xaadirinayo min masaafati alcadwa masaafat alcadwa hadduu ku maqan yahay wuu soo xadirinaya faqad oo keliya hadduu ka fog yahay lakiin masaafadaas ma soo xadirinayo weeye masaafadaasna allatii tii weeye yarjicuu ka soo laabanaya minhaa xaggeeda mubakiru midka lahay leylan habeenkii walasax muctawd waxa weye ana almukhadarata gabadhii muxajabada ahayd laa tuxdaru inaan dacwadii loo soo xaadirinayn wahiya mukhadaradu waxa weeye man haweeney laa yaktir uusan badnayn khuruujuha bixitaankeeda lixaajaatin xaajaad u baxdo wuxuu ku yidhi haddii dacwada lagu soo ogo gabadh xaadira ah oo magaaladii joogta laakiin waa gabadh mukhadarad ah oo makhbiyad ahoo aan soo bixin oo muxajabo ah waaya gabadha lagu kalifi mahayo inay he dacwadii u timaaddo dacwadii inay u timaaddo lagu kalifi mahayo maxaa dhib bay ku tahay sida qof xanuunsanoo dacwo lagu sheegtay bay la mid tahay walidalika nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi uqdu ya unays ila mra'ati hada fain ictarafat farjumha markii waxa weeye ninkii uu nabigu u yimid calayhi الsalaatu wasalaam uu sheegtay ninkaasi ninkii ajiirkiisa inuu islaantiisa ka zinaystay wuxuu nebigu yihi alayhi salatu slam unayso waxaad u kalahadaa ninkan haweenaydiisa hadday qarta zinadaas dhagax ku dil buu yidhi nabig alayh slam muusa dhihin gabadhaasi ha timaado goobta waxa weye dacwadu ay ka ogan tahay wuxuu u diray nin waxa weye halkaa ku fuliya wixii dee xaqee lagu lahaa oo ah xarajmigii haddaba gabadha mukhadarada ah waa gabadha bixitaankeedu usan badnayn ee xaajaad aynu usan bixbixin se maalan yani xaajaad uma soo baxdo inta badan khubs inay soo iibsato roodhi iyo wixii la midka ah suuqa ma aad aado aad uma badno waxa wey marmar iyo dhifkii naadir ina soo baxda mooyaane daruuro culus inay u soo baxdo mooyaane si kale gurigeeda uma soo baxdo marka gabadhaasaa mukhadaran la yidhaahdaa waa dumarkii hore ee carabta ahaa ee waxaa weeye guryaha lagu ilaalin jiray hablo markay qaan gaadhaan guriga lagu ilaalin jiray mayna soo bixi jirin xataa haddii la gursado qaar aan soo bixi jirin baa jira oo guryahooda waxaweya ka soo bixi jirin laakiin kuwa maanta innaga dumarkeenna waxaad moodaa inaysan maaragtay arrintaasi aad ugu rumoobaynin socodkooda iyo waxa weeye bixitaankooda aad u badan yahay walasaxu muctawad waxa wey ana almukhadarata gabadha muxaajabada laa tuxdar inaan soo xaadiraynin maxkamaddii wahiya gabadha mukhadarada man gabarh wey laa yakfiru aysan badnayn khuruuja bixitaankeeda lixaajaatin xaaja ay u soo baxdo marka la kalifi mahaye dacu cala alghaa'ib maa lagu ogeeyaa ama qof kale soo dirsanaysaa soo wakiilanaysaa ama qaadiga qof u diraya naa'ibkiisa ahoo qofkaas ayaa dhegaysanaya waxay sheeganaysa min waraa'i sitaar ayuu su-aal ka weydiinaya wuxuu leeyahay waxaasaa lagu sheegtay waxaasi ma runbaa hadday markaa qirto waa lagu xukumaya haddayna qirina dee waxaa weeye dacwadu sideediiba ku soconaysaa masaarkeediiba raacaysaa halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed